بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم والسبب سببك وصف وصف وي wasfiga oo daahirun daahir ah oo muuqda wasfiga oo mundabidun koobmaya wasfiga oo mucarifun tilmaamaya ama kubaraya lilxukmi xukunka inkaa intaa sabab baa loo yaqaanaa washardu shardigu maa ka weeye yalzamu uu ka dhalanayo min cadamihi la-aantiisa alcadamu la-aan kale ayaa ka dhalanaysa shay kaloo la waayaa ka dhalanaya walaa yelzamu kama dhalanayo min wujuudihi helidiisa wujuudun helidda mashruudka walaa cadamun iyo waayidiisu toona intaasina shardigii weeyi walmaanicu maanicu wasfun wasfi weeyi wasfiga oo wujuudiyun wujuudiya oon cadami ahayn wasfiga oo daahirun daahir ah wasfiga oo mundabitun dabdismaya wasfiga oo mucarifun kuu tilmaamaya ama kuu tacriifinaya naqiidalxukmi xukunka ka naqiidka u ah ee ka soo horjeeda kalqatli waa dilidda filirti dhaxalka dhexdeeda oo kale wa sixatu sixaduna muwaafaqatu dilwajhayni labada weji ka u saaxiibka ah waafaqidiisa weeye asharca sharciga uu waafaqo fil asaxi qowlka sixada leh wa bisixati alcibaadati cibaadada sixadeeda ayay ku sugnaan ijzaa'uhaa gudiddeedu ey kifaayatuhaa inay kaaga fillaato fii suquudi tacabud tacabudka dhiciddiisa fil asaxi waxaynu doonaynaa culima bal hadda aynu halkan eegno waxaa inoo soo dhammaaday khitaabkii khitaabu takliifka la odhan jiray axkaamtiisii baynu ka soo axkaamtiisii waynu ka soo baxnay wuxuu sheekhu doonayaa inuu inoo sheego khiaabka khiaabulwadciga ah khiaabulwadcigii inuu inoo sheego mutacalaqiisiiyo intuu uqeyb qaybsamayo ama khiaabulwadcigii wuxuu noqonayo khiaabulwadciga markaynu ka hadlayno culimadu waxay isku qabteen horta khiaabulwadcigu ma xukun ba mise xukun ma aha sideeda masaladaasi waa mas'ale khilaafiya khitaab lwadci sidiisa ma xukunba mise xukun ma aha waxaynu soo qaadanay inuu khitaabulwadcigu xukunka ku jiro uu horta ko isagu xukun yahay baynu soo qaadanay waa khitaabulwadcigii khitaabulwadciguna waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ashyaadan calaamado inooga dhigo aan ku garanayno xukunka meesha yaalla maalan sabab baa ugu horeeya sababkii khitaabulwadci baynu ka dhignay waa xukun sharciya baynu leenahay oo kuu tilmaamaya xukunkan ama aad ku garanaysidba haddaba sababtu waajibku sabab buu yeeshaa xaaraantuna sababbay yeelataa karaahiyadu sababbay yeelataa sunnadu sababbay yeelataa khitaabkii khitaabu takliifka ahaa een soo marnay intuba sabab bay u baahnaanayaan waayo waxaa la ogyahay marka wax la waajibiyo ama wax la xarimo waa in asbaab iyo shuruud iyo loo sameeyaa khitaabkaa khitaabu takliifka ah ee takliifta ayna saaran baa yeelanaysa asbaabtii iyo shuruudihii iyo waxyaabihii kale ayay yeelanayaan sababka markaynu soo qaadano sababka sharciga ah marka aan soo qaadano sheekha ayaa inoo tilmaamay sababka sharcigiihi wuxuu yahay wuxuu yidhi wasababu sababku wasfun waa tilmaan waa wasfi ama wujuudi ha ahaado oo ereyga cadamka ayaan la qaadan marka la tilmaamayo ama wujuud oo ama cadami ha ahaado oo ereyga cadamka ah ha la qaato hadaba waa wasfi wujuudiya ama wasfi cadamiya labadaa kii la doono ayaa laga dhigaya sababka wujuudi iyo cadamiba wuu noqon wujuudiga iyo cadamiga marka laga hadlayo waxaa laga yaaba ardayda qaar inayna garanaynin waxaasi waa wujuudi iyo waxaasi waa adami marka la leeyahay maalan geerida iyo nolosha markaan soo qaadano geeri noloshu waa wujuudi oo dee naf kugu jirta geeridu maxay noqonaysaa markaa hadaba marka dhimashada aad eegaysa dhimashada uu qofku dhimanayo de waa cadamiyo waa naf la-aantii naftii baa meesha ka baxaysa indhaqabka iyo indhali'ida eeg hadda indhaqab iyo indhali'i midna wujuudi baad u isticmaali midna cadami oo kale ayaad u isticmaali walow mas'aladaasi mas'ale iyada culimmadu ay aada uga hadleen ay tahay culimada falaasifadu indhaqabka iyo indhala-aanta marka laga hadlayo waxaynu haynaa hadaba sababku waa wasfun wasfi iyo ifatwasfi wasfigana waxaa loo jeedaa almacna alqaa'im bilkayr waa shay ku taagan kayrkii ku taagan oo ku qumaya wasfigaasi ha ahaado wujuudi mid wujuudiya oo dee cadami cadaman la isticmaalaynin oo la-aan aan helitaan ah ama ha ahaado cadami wasfigaasi ha ahaado wax la waayayo sida geerida oo kale dee nafta la waayaya cadami iyo wujuudi ku dooni ha noqdo ظaahiru waa mid daahir ah oo muuqda oo khafi ma aha mid qarsoon oon la arkaynin ma aha khafiga ayaynu diidaynaa daahir markuu yidhi mundabiun waa mid mundabid ah oo koobmayo dhinac kasta la iska taagayo waa mundabit ma aha mudarib oo shay isbaraanberayo isbedbedelayo xuduud iyo waxyaabo loo aynu odhanayno waynu ku garanaynaa le ma ma odhanayno ma aha waa mundabit e eh, mudarib ma aha waa sababka mucarifun wuxuu inoo tacriifinayaa uu ina tusayaa sababku lilxukmi buu inoo sheegayaa oo waa shay muair ma aha muairun lidaatihi ma aha muairun biidni illaahina ma aha waa shay mucarif a baacisna ma aha waa shay mucarif eh, a ah, weeyo kutusaya uun waa mucarifun lilxukmi xukunkiibuu kutusayaa waa sababta markaynu culima ka hadlayno culimadu waxay iskugu qabteen afar qowl sababta iyo xukunka marka laysku nisbeeyo qole waxay yidhaahdeen sababtu waa muair oo xukunkaba iyadaa keensanaysa oo waajibinaysa iminka zinadu iyadaaba waajibinaysa bay kuleeyihiin xadka xadkaba iyadaaba xukunkan xadkan oogidan xadka la oogayaba shayga dheliyee sameeye waajibkanba keenay waxa wey zinada bay kuleyihin waa muair bidaatihi sidiisa ayay zinadu xukun u samaynaysaa waxay ka soo hor waxaan filayaa muctasiladiiyo inay qabaan waxay ka soo hor jeedaa qur'aanka ahayd in ilxukmu ila lilah zinadu sideebay xaakim u noqon ama shaaricay u noqon sharci inoo sameeya oo zinada sideeda iyadoo sabab ah ayay iyadu waajib waajibkan samaysay oo la leeyahay ninkan zaaniga ah laga jaro ma odhan karno muairun lidaatihi odhan mayno sinadu sideeda ayay xukunka u keenaysaa odhan mayno wujuubka ah wujuubulxadka ah waa muairun biidni illaahina odhan mayno waa baacif shayga ku dirayana odhan mayno waxaynu leenahay zinadu waa shay mucarif ah oo ku tusaya in marka isagan zinadani ay sugnaatay qofkaa ilaahay inuu xukun waajibiye in la xado ah. xukun in xad lagu sameeyo ah ayuu ilaahay qofkaa ku waajibiyey waxay ka dhigan tahay un haddaba waa xukunka ilaahay unbaa sameey unbaa iska leh waxay ka dhigan tahay hadaba kii lagu yidhi oo kale idaa ra'ayta man yazni markaad aragto qof zino samaynaya ilaahay kiyo ku yidhi oo kalun weeye faclam annii awjabtu calayhi alxadda ogow inaan anigu xad ku waajibiyey oo kale ilaahay baa kule inaan ad ku saas oo kale unbay ka dhigan tahay mar alla marka shaygaa sababta alla arko waxaad fahmaysaayood garanaysaa maxay inuu maxaanku dhaha musababkii uu halkan yaallo xukunkaasi inuu halkan yaallo ayaad garanaysaa haddaba talow maxaa zinada markaynu adka eh, sababta markaynu doonayno maxaynu u soo qaadanaa sababtu waxaa laga yaabaa inay ficil mukalaf tahay waxaa kaloo laga yaabaa qof nool oon mukalaf ahayn ficilkiisii in sabab laga dhigo oo de ay tahay un khitaabullahi mutacaliq bificli mukalaf oo kale oo ficil mukalaf bay iska noqon karaysaa sababtu waxaa laga yaabaa ku aan mukalaf ahayn inay tahay ficilkiisii waxaa laga yaabaa sababtu waxaan noolaynba inay tahayba waxaan noolaynba maala haddaynu soo qaadano khamre cabid ama aynu soo qaadano zino zinadii baynu soo qaadanay nin qof qaangaadh ah ama qof dumaroo qaangaadh ah ayaa ficilkaa xun ku kacay waa sabab waxay sabab u tahay zinadu xadka oogidiisa waxaad ogaadaysaa qofkan in xad laga oogayo oo hadduu muxsan yahayna la rajminayo hadduuna muxsan ahayna miata jalda laga jarayo ayaad ogaanaysaa shayga arrinkan kuu caddeeyeyna waa maxay ee sababta u ihina waa maxay sababtii baa la helay zinada ahayd baa la helay zinadii ayaa la helay hadaba zinadaasi iyadoo sabab ah waa ficil mukalaf leeyahay waa qof mukalafihi wuxuu sameeyey weeyi oo qof mukalaf ayaa dembigan ku dhacay markaasuu halkaa ilaahay waajibiyey haddaba maalan halkaa laba xukun oo kale ayaa inoo wada yaala laba xukun ayaa wada yaala labada xukun ee wada yaala mid khitaabu takliif baa la yidhaahdaa oo waa waajibnimada xadka zinada in zaaniga laga jaro xadkani waa arin waajib ah haddaba xadka jaridan iyo wujuubulxadku waa khitaabu takliif oo waa waajibkii aan ka soo hadalay taasi waa khitaabu takliif oo xukun baa yaala ilaahay uu waajibiyey oo in xadka laga jaro ah khitaabu takliif wey xukun labaad baa meesha yaala oo khitaabul wadci ah oo zina ka dhigida laga dhigay sababta xadka zinadan ficilkan zinada abaa ah laga dhigay sababtii xadkaba xadkaba lagu garanayey xadkanba zinadanaa lagu garanaya waa mucarif haddaba kaasi waa ficil mukalafa waxaa dhici karta sababtu inay tahay qof nool oo laakiin aan mukalaf ahayn ficiluu sameeyey nin waalan ayaa nabur kugu dhuftay dhagax ayuu kugu tuuray ama uu ku dilayba nin waalan baa ku dilay ama dhagaxba kugu dhuftay ninkaa waalan ficilkiisaasi uu sameeyey uu adiga kuu geystay waa ficilka sababta loo yaqaano waxayna sababtay ficilkaa ninka waalan ama ilmaha caruurtiihi uu sameeyey waxay sababtay wujuubu damaan wax la yidhaahdo inuu ama bixiyo maxaanku idhaahdaa magtaadii ama uu bixiyo maxaanku idhaahdaa dhaawucuu ku soo gaadhsiiyey ama ha yaraadoo caruur ha ahaado ama nin weynoo waalan ha ahaade isagoo mukalaf aan ahayn oo qof nool ah ayaa ficilkiisa sabab laga dhigay loogana dhigay wujuubu damaanka wuu bixinayaa oo damaanaddii wuu bixinayaa haddaba halkaa waxaynu arkaynaa sababtii inay tahay wax nool ficilkii oo laakiin aan mukalaf ahayn waa qof nool ficilkii oon mukalaf ahayn ayay halkaa sababtii noqotay waxaa kaloo dhici kara inay sababtu tahay ficil dhacaya oo waxa noolaynba uu samaynayo wax aan noolayn baaba samaynaya way dhici kartaa sida aqimi salaata liduluuki shamsi oo kale ereyga duluug ah oo culimmada qaar ay zawaal ku macneeyaan inay cadceeddu cirka xaggan uga badato dhicidda ah qaarna ay ku macneeyaan dhicidda cadceeddu ay dhacdo qaarna ay ku macneeyaan soo bixidda cadceeddu ay soo baxdo aqimi salaata liduluuki shamsi duluug oo zawaalkaa lagu macnaynayo haddaba zawaalkaasi marka zawaalka aynu qiimaynayno cadceedu cirka bertamihiisa markay xaggaa uga badato waa sabab weeyi ina tusaysa salaadii ilaahay inuu waajib inagaga dhigay duluuga iyo dhaqaaqa ficilkaa cadceeddaa samaynayse cadceeddu ma mukalaf ba mayay nooshahay waa maya haddaba sababtu waa in shayga asbaab iyo sababo in shayga loo sameeyaa waa lagama maarmaan weeyi oo asbaab ayaa jirta maalan labada qof ee isdhaxlaya markaynu soo qaadano laba qof oo isdhaxlaya oo dhaxalka isleh maxaa keena dhaxalka asbaabta keensataa waa maxay asbaabu miiraasi lwaraa alaaa muxuu ahaa kullun yufiidu rabbahu lwiraasa wahiyo nikaaxun wa walaa-un wa nasab eeg u fiirso nikaax markaan soo qaadano iyo isguursi laba qof markay isguursadaan ay ismixirsadaan ka wax guursaday iyo ta la guursadayba nikaax baa dhex maray nikaaxaasi waa sabab lagu garanayo kooga dhintaaba ka kale inuu dhaxlayo ka alla ka dhintaba ka kale ayaa dhaxlaya markay isguursadaan hadday gabadhu dhimato gabadhuna ay ahayd gabadh maal leh ninkeegii wuu dhaxlaya ilan sababtiibaa meesha lagu garanayaae hadduu ninkii dhinto uu maal ka tago gabadhii way dhaxlaysaa ilain sababtii baa meesha taale waa sabab maalan haddii nasab uu meesha yaallo wada dhalasha hadday meesha taalo dadkaa wada dhalashadu ay u dhaxaysaa sababbaa meesha taalaa la odhanayaa sababtaasina waa ta lagu garanayo xukunkan kale ee isdhaxlidda ah xukunkan isdhaxlida ah iyadaa lagu garanaya oo nasabkan aad ku garanaysaa xukunkan isdhaxlida ah masalan hadduu walaa meesha yaallo oo ay isxoreeyeen maxaynu garanaynaa walahan iyo isxorayntani waa sabab labada darafba aan u keenaynin inay isdhaxlaan weluhu dee dhinac qurunbu dhaxalkiisa sababaa nikaaxu labada darafba uu sababaa nasabka iyo wada dhalashaduna waa sabab labada labada darafba way u sababaysaa laakiin alwalaa hadii uu dhinto maxaanku idhaahdaa kii wax xoreeyey ma la xoreeyey baa dhaxlaya oo dee la xoreeyey suu dhaxli muxuu u qabtayba war maya eka la xoreeyey markuu dhinto ee qaraabo kaloo dhaxashana la waayo ayaa la odhanayaa muctiqi sabab baa meesha u taalla muctiquu weligu kolkaa dhaxalka u keena ka muctiqi ee wax xoreeya ayuu dhaxalku u keenaya aan welihu u keenayaa inuu dhaxalkan yeesho wax dhaxlo wasababu sababkii wasfun waa wasfi iyo sifo wasfiga oo daahirun muuqda wasfiga oo mundabidun dabdismaya wasfiga oo mucarifun kuu tacriifinaya ama kuu tusaya lilxukmi xukunka kutusaya mucarifun lilxukmi xukunkii toos buu kuu tusayaa buu ku yidhi halkaa waxaynu culima kaga baxnay sababkii ayaynu halkaa kaga baxnay wujuudi iyo cadami kuu dooniba sababku ha ahaade e halkaa sababkii baynu ku aragnaa haddaba kan aynu sababka ku magacaabaynaa ilan kitaab waxaynu soo maranay soo dhiganay usuulahe kan aynu waa sabab leenahay ama sababka aynu ku tilmaamaynaa kutubteennii usuulka ahaydee hore baabka qiyaaska markaynu maraynay waa kaynu cilada ku tilmaami jirnay qiyaaska markaynu maraynay saw cilla ma jirin ya qiyaasulcilihii ereygii cilada aynu lahayn cilada lafteedii weeyi kan aynu hadda halkan sababka odhanaynaa waa ciladii masalan khamrada in la xarimo maxay ciladeeda maxaynu odhan jirnay nebiidka xarimidiisa iyo khamrada sababta loo xarimay cilada loo xarimay maxaynu odhan jirnay iskaar haddaba iskaarki waa ciladii khamrada loo xarimay maynaan odhan jirin halkan markaynu joognana waa sababtii baynu leenahay waa sabab waa kaa aynu cilada ku tilmaamaynay qiyaaska markaan maraynay unbaa halkan markaynu joogno aynu odhanayna waa sabab washardu shardigu maaka weeye yelzamu uu ka dhalanayo min cadamihi la-aantiisa alcadamu la-aan kale ayaa ka dhalanaysa walaa yalzamu kama dhalanayo min wujuudihi helidiisa wujuudun helidda mashruudka la helayo walaa cadamun iyo waayidda mashruudka la waayayo ereyga shardi ah ayuu sheekhu doonayaa inuu halkan inoogu sharxo ama uu inoogu sheego shardigu wuxuu yahay shardi shardi oo caynka la reebo ama sharad oo caynka la fadxiyo labada dhawaaqba way jiraane ragga qaarkoodna waxay dhahen waa isku macno ragga qaarkoodna waxay dhahen may waa kala macno e ka daaya oo shardiga marka la reebana tacliiqa ugu badan sharadka marka la yidhaahdana alcalaama baa loo yaqaanaa oo sidaasay u yar kala duwan yihiin marka luqadda la eegayo hadaba shardigu waxaa lagu tilmaamayaa shardiga markaynu shardiga ka hadlayno waxaa lagu tilmaamayaa maa yalzamu min cadamihi lcadamu maa yalzamu waa uu ka dhalanayo min cadamihi la-aantiisa ama waayidiisa alcadamu waayid lawaayo mashruudka maxaa ka dhalanaya baynu nidhi min cadamihi alcadamu cadamu shardiga waxa ka dhalanaya cadamu lmashruud baa ka dhalanaysa haddii shardiga la waayo mashruudkaa la waayaya kaasi waa hubaal oo maalan maxaa ka mid a salaada waxaa loo shardiyaa adahaara qodobkan dahaaraah ama weysada ahi waa shardi ay salaadu leedahay haddaba haddii la waayo shardiga mashruudkaa la waayaa haddii dahaaro la waayo maxaa la waayayaabay ka dhigan tahay mar alla marka dahaarada la waayo maxaynu odhanaynaa waa la waayaya salaadii mashruudka ahayd baa la waayaya maa yalzamu min cadamihi alcadamu waxa ka dhalanaya baynu nidhi waayida shardiga mashruudkoo la waayo walaa yalzamu kama dhalanayo min wujuudihi helidda shardiga la helay wujuudun helid mashruudka la helayo walaa cadamun iyo waayid mashruudka la waayayaa toona wuxuu ku yidhi ereyga shardiga haddii isaga la helo oo shardigii waa la helay aynu nidhaa heliddaa shardiga la helay mashruudkoo la helaana ka dhalan maayo mashruudkoo la waayaana ka dhalan maayo wax alla wax ka dhashaaba ma jiro shardiga helidiisa waxba kama dhashaan marka la eegayo laakiin shardiga waayidiisa waayid baa ka dhalataa hadii dahaarada la waayo salaada in la waayaa ka dhalan laakiin hadii weysada la helo ka waran weysaysiga haddii la helo ka waran od weysaysato dahaaradii hesho haddii dahaarada la helo odhan maysid salaadii waa la helay oo waxaa dhici karta inaad qaawan tahayba dee shardi kale inuu maqan yaha laga yaabaa haddii aad weysadiiyo dahaaradii hesho salaadii waa isaxuun ma odhanaysid de oo way jirtaa ma odhanaysid ilan shuruudo kale a la raadinayaayo shuruudihii kalea meesha ka bixi karee waxaynu dare ognahay markaa helidii kama dhalanayso waa ko shardiga oo la helo helid helida mashruudku kama dhalanayso waayidda mashruudkuna kama dhalanayso haddaad tidhaahdo waan dahaaro qaatay oo daahir baanahay lagu odhan maayo salaaddii way kuu jirtaa iyo kuma jirto toona midnaba de shuruudihii kale ayaa loo eegayaa iyo wixii kale inay waafaqsantahi iyo in kale wa shardu shardigii maaka weeyi yelzamu uu ka dhalanayo min cadamihi isaga waayidiisa alcadamu waayid mashruudka la waayayo ayaa ka dhalanaysa walaa yalzamu kama dhalanayo min wujuudihi helidiisa wujuudun helid mashruudka la helo iyo walaa cadamun waayid mashruudka la waayaa toona kama dhalanayso waxay culimmadu yidhaahdeen markay ka hadlayeen tacriifkan maa yalzamu min cadamihi lcadamu markaynu nidhaa maanica ayaa inaga baxay waayo maanica oo la waayo waayid kama dhalato maanica hadii la waayo waayid kama dhalato maa yalzamu min cadamihi alcadam yu inaga saaraya maanica oo maanicu waa qatliga oo kale mawaaniculirsi hadaan soo qaadano dhaxalka waxyaabaha manciya maxaa kamid ahaa qatliga dilidda saw ma aha hadaba hadii maa yalzamu min cadamihi alcadam hadii dilid kii aad dhexlaysay aad dili lahayd haddii la waayo dilid la-aanta ama waxa ka dhalanaya dhaxal la-aan kama dhalanayo dilid la-aanta dhaxal la kama dhalato labada dilid ay ka dhalanaysay ma maxay dhaxal la-aantu ay ka dhalanaysay haddaba maa yalzamu min cadamihi alcadamu qaydkaa markaynu qaydkaa qiimayno maanicii ayaa inaga baxay walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun markaynu nidhaa walaa cadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaacadda markaynu nidhaa maxaa qaydkaana inaga baxay qaydkaa dambe walaa yalzamu min wujuudihi helidiisa kama dhasho wujuudun mashruudkoo la helo walaa cadamun iyo mashruudkoo la waayo kaana waxaa inaga baxay sababka waayo sababka helidiisa maxaa ka dhalan jiray waxaa ka dhalan jiray dee musababka helidiisii zine haddii la helo wujuubulxadkii baa ka dhalan jirtay duluku shamsi haddii la helo wujuubu duhurkii baa ka dhalanayay وهكذا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم marka la yiraah sababkii ayaa inaga baxay oo isaga sababka wehelidiisa helida musababka ka dhalata laakiin shardiga helidiisa mashruudku kama dhasho laantiisuna kama dhalato waynu haynaa sababka culimo shardiga waxa loo qaybiyaa shardi la yiraah shardu sabab iyo shardi la yiraah shardul hukmi sabab inuu yahay iyo shardulxukmi inuu yahay labada ayaa shardiga loo qaybin waa shardu sabab iyo shardulxukmi baa loo qaybin shardu sababka waxaa lagu tacriifiyaa waa kullu macnan yakunu cadamuhu mukhilan bimacna sababiya waa kullu macnan ama kullu shardin oo yakuunu cadamuhu waayidiisu ay noqon mukhilan mid dhimaysa bimacna sababiya sababnimadiiba mid dhimaysa sababtiiba ayaa meesha ka baxaysa waa shardu sabab baa la yidhaha markaa sababi sababi sababtiibaa meesha ka baxaysa masalan waa e, shayga la iibsanayo ama la kala iibin la kala iibsanayo shuruudaha mabiicda loo xidho oo kale maxaa beeca shuruudihiisa ka mid ahaa inuu shaygan la iibsanayaa yahay muntaficu bihi sow mid lagu intifaacsanayo haddaba shardigaasi sababtii iyo ujeeddadii wax loo iibsanayay haddii la waayo waxa meesha ka baxaya sababkii markaad wax iibsanaysa maxaad iibsataa inaad intifaacsato saw maaha haddaan ku idhaa ka waran xabadda muuskaan kaa iibiye shardi ha cunin cidna ha hana cunin cidna ha muuska qaado ardayga qalinka iibsanaya dukaanku hadduu idhaa waan kaa iibiye kunka shilinkeeno shardi waxba ku qorin intifaac deemay waxaa jira wax ujeeddadaadiiba iyo maxaan ku idhaha sababtaadiiba meesha ka saaraya shardigaasoo kale shardu sabab baa la yidhaahdaa shardi waxaa jira isna loo yaqaan shardulxukmi loo yaqaan shardulxukmigu waxa weeyi waxaa lagu tacriifiyaa kullu macnan yakunu cadamuhu mukhilan bimaqsuudi اlxukmi maa baqaai maca baqaa'in limacna sababiya waxa weeye macno kaste oo waayidiisu ay noqonayso mid khalal iyo dhinni ku keenaysa xukunka ujeeddadiisi iyo hadafkiisii kii oo sababiyada macnaheegii uu baaqi yahay waa qabdiga oo kale qabdigu de waa shardi gudoomida oo kale maalan qabdi waa guddoomiddii gudoomidu waa shardi oo shardiga guddoomiddi ihi eeg shardu sabab maahee waa shardulxukun xukunkii idlaayee beeca ahaa ee kala iibsiga ahaa ayaa ku sugnaanaya qabdiga gudoomida shayga haddaadan gudoomin dee shardi baa kaa maqan culimo waxba kuma suurtagal ma aha maalan haddaan mobel kala iibsano mobeelkii markaa saa u kala iibsane lacagta kala tirsano hadduu tuugina ag taagnaa la boodo mobeelka ama ka iibsadeen lacagta ka qaatay baa isku qaba khasaaraha mise mobeelka ama heradda aan ka iibsaday baan ku leeyahay oo qaadanaysa mobeelka markaan lacagtiisa shubo een iibsado waxaa layga baahnaa shardi qabdi la yidhaha inuu meesha yimaado oo shardulxukun ah guddoomid baa layga baahnaa hadaba anoon guddoomin haduu tuugu qaato dee meheraddaa laga xaday ani laygama xadine adigoo gudoomay hadduu tuugku qaato anaa layga xaday meherada kama maqna qabdiguna dee wuxuu ku xasilaa waxaan ad samaynayso maalan haddii waxa aad iibsanaysaa uu yahay dhul amaa guri guri hadduu yahay dee qaadi kari maysid tunka saaran maysid gurigae waa in guriga furihiisa laguu dhiibo laguu faaruqiyo alaabta taallana lagaaga qaado gurigaa adaa gudoomo la wareegay hadduu yahay shaygu shay la qaadi karayana waa inaad qaadataa walow halkiiba ku celi haddaad doonto oo mobeelka qaadanaysaa waad eegeysaa iska eegeysaa qaadanaysaa waa guddoomiddii qaadidani walow haddaad doonto waa xilli dambeo habeena wadda xunna waad maraysaaye ii hayba dheh haddaad ii hay tidhaahdo oo dib ugu celiso dee ammaanuu kuu yahay waad guddoontay mobeelka adaa iska leh ammaanuu kuu yaho damaanul eh, ammaanadun baa la eegi doonaa marka dambana hadday wax ku yimaadiin shardiga waxaynu u qaybinay shardi loo yaqaano shardu sabab iyo shardi loo yaqaano shardulxukmi labadaa shardi ayaynu shardiga u kala qaadnay culimmadu waxaa kale yidhaahdeen shardiga noocyadiisa marka laga hadlayo ama inta noocu shardigu yeelanaya markay culimmadu qiimaynayaan waxay yidhaahdeen waxaa jira shardi caqliya iyo shardi sharciya iyo shardi caadiya iyo shardi luqawiya afartaasay shardiga u kala saaraan shardigu inuu yahay caqli shardi caqligaagani garanayo oo shardi caqliya loo yaqaan ashard اcaqli maala qofku inuu wax garto aqoon yeesho inuu wax kala garto aqligeenu shardi buu xidhaya inaad garato waxa fiican iyo waxa xun aqligeenu shardi buu xidhaya odhanaya nolol qof nool baa wax kala garta alxayaat waa shardi hadaba caqliya oo cilmiga loo shardiyo qofka cilmi baranay de wa nool qof nool waa inuu yahay caqligaagaana shardigan garanaya in xayaatada iyo noloshu shardi cilmiga eh, loo shardiyaya inay tahay waa shardulcaqli baa shardigaa la yidhaahdaa shardi sharciyabaa jiro shareecadu ay inoo samaysay oo ka inagu aynu hadda baada isleenahay ah ashardu sharci baa jira shardi sharciya oo shareecadu ay inoo samaysay waa adahaara lisalaah salaada inaynu u dahaaro qaadano ama aada u weysaysato yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum waa shardi salaada markaa tuko isleedahay loo shardiyayo weeyaan salaadii dahaaradu shardigaana shardi sharciya baa la yidhaahdaa oo shareecada ayaa inoo samaysay waxaa jira shardi caadiya oo caadada ayaa ku bartay shardigan masaajidkeenani hadduu afar dabaq noqdo inaad korto dabaqa u sareeya shardi waxaa jira caadi ah oo caadadu ay ku barayso waa in salaan loo sameeyo dee salaanku ama ha ahaada kii dadka qaadayey ama ha ahaada kan warwareega aduu haddaad doonayso dabaqa sare shardi caadiya ah baa jiro oo aan la dhaafi karaynina dee waa inaad maxay samayso salaan waa in la helaa haddaan salaan la helin miyaa duuli mise sida daayeerkaad gidaarka u fanan shardi caadiya baa la yidhaahdaa shardiga waa shardiga saddexaad shardiga afraad shardi luqawiya baa la yidhaayo fuqahadu way baadhaan ama way ka hadlaan waxaa lagu odhanayaa akrim fulaanan in jaaa war ninka hebel la yidhaahdo sharfi ama maamuus haddii uu yimaado waxaad odhanaysaa gabadha gabadhey haddaad gurigaa gasho waad furan tahay kolka eeg furiinkii xukunkii furiinka ahaa ayaad shardi ku xidhaysa ama ogtahay shardi ayaad ku xidhayo shardi baa meesha yaalla shardiga culima afartaa ayaa loo qaybiyaa ama loo kala qaadaa afartaa ayaa loo shardiyaya wa shardu shardigu maaka weeyaan yalzamu uu ka dhalanayo min cadamihi la'aantiisa alcadamu la'aanta mashruudka ayaa ka dhalanaysa walaa yalzamu kama dhalanayo min wujuudihi helidiisa wujuudun helidka helidda mashruudku walaa cadamun iyo waayidda mashruudku toona kama dhalanayo walmaanicu maanicu wasfun waa wasfi wujuudiyun wujuudiya oon cadami ahayn daahirun oo muuqda منضبط oo dabdismaya mucarifun oo inoo tacriifinaya oo kutusaya naqiidalxukmi xukunka naqiidkiisa xukunka waxaa ka soo hor jeeduu kutusaya kalqatli waa في filirti dhaxalka dhexdiisa oo kaleba kalqatli filirti maanicii buu sheekhu doonayaa inuu ka hadlo almaanic waa ismi faacil oo ficilkiisu uu manaco yahay maanica culimadu way qaybqaybiyaane oo waxay yidhaahdeen maaniculxukun iyo iyo mawaanic kale ayaa jirta maanica marka la yska idlaaqo waxaa loo jeedaa ku dhacayaa maanica la yidhaha maani maaniculxukmi waa xukunka ka manciyaya maaniculxukmi baynu ka hadlaynaa waxaa maanica lagu tilmaamayaa hadaba waصfun waa shardiga koob waصfun waa maanicu waa waصfi waصfigu waxa weeyi waa صifo ama waصfiyo waa almacna alqaa'im bilgayri baa loo yaqaanaa macno aan gaar isku taagi karaynin ee cid kale isku dhex taagaysa oo ka dhex muuqanaysa sida dilidda oo kale diliddu waa waصfi inay waصfi tahay waxaan ku garanaynaa dilid yaroo bannaan socota maad aragtay mise diliddu waxay ku dhex jiraysaa dilay waa macno ku jira kii wax dilay weeye المعنى القائم بالغير بالي له المعنى القائم بالغير هذا وصف من مانع وصف ووصف وصف او وجودي وجودي او جرا او دي marka la tilmaamayo cadami aan la isticmaalaynin ama la'aan aan ahayn wax la waaye aan ahayn dhaahirun wasfigaasi waa dhaahir oo wuu muuqdaa waxaa la diidayaa inuu khafi yahay wax qarsoon inaad tidhaahdo maanic ka dhigayaa kaasoo mundabidun dabdismaya oo koobmaya oon mudarib ahayn wax isberaanberaya aan ahayn mucarifun wuxuu tacriifinayaa ayuu ku tusayaa naqiid alxukmi xukunka meesha yaalla ka naqiidka u ah ee ka soo horjeeda ayuu ku tusayaa xukunkaasi waa xukmu sabab sababtu xukunkii ay keentay mid ka soo horjeeda ayuu ku tusayaa waynu aragnaa waxa haddaba tusaalaha sheikhu uu ka dhigay maanica markuu inoo tusaalaynayey wuxuu ka dhigay alqatlu fi lirhi hadday qaraabanima meesha joogto sabab bay ahayd hadduu nikaax meesha yaalay sabab bay ahayd hadday isxorayni meesha taallo sababbaa meesha taalla sabab ayaa meesha taalla haddaba sababi markay meesha taallo sababtaasi xukunkay keenaysay isdhaxlid bay ahayd hadduu dil yimaado ka waran oo kii kula dhashay ee maalqabeenka ahaa gacantaada haddaad ku disho ka waran kol hadday dilidiba meesha soo gashay oo kaad dhexli lahayd hadduu dhiman lahaa adiguba adishu gacantaada ku dhintay haddana maalkiisii u soo fadhiisan maysidoo waan dhexlayaa odhan maysid waayo qatligu waa maanic diidaya wujuudulirfi in la dhaxlo qofkaad dishay diintu kuma ogola sababtuna xikmad baa ku jirto oo xikmadda waxaa la diidayaa isticjaalu mowti lwaari isticjaalulwaarihi mowta muwarihihi waxaa la yidhaahdaa ka wax dhaxlaya ayaa dedejisanaya kuu dhaxli lahaa geeridiisii dadku ismayn reebeen ganacsade kaste ka wixiga gacantiisuu ku dhiman lahaa ilay ninkan miskiinka ah een adduunyada haynin iyo ka dhergaye maalqabeenka ee isnacay ee dabaqyada haysta waxa weeye hadduu kaa dhergaye uu dee dhinto miskiinkana hantidani kusoo wareegi lahayd ama waxbuu ku yeelan lahaaba waa la isdhaafin lahaa markaa si hantidiisa loo qaato shareecadu waxay meesha ka saartay waxay meesha ka saartay qof gacantaada ku dhintay ama sababtiisa aad lahayd inaad dhaxasho man istacjala shayئa qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi qofku hadduu soo dedejisto shayga isagoo wakhtigiisii gaadhin waxaa cuquubo looga dhigaa in laga qadiyo dhexli maysid baa la odhanayaa markaa hoy dhexli iska daa baa la odhanayaa qofkan lagama yaabo inaad dhaxasho waa maanici oo maanic wuxuu manciyey waynu aragnaa xukunkaa sababtu ay keentay ayuu gebi ahaanba meesha ka saaray maanicina wakaa maanica haddaba maanica sharciga a ah markaynu ka hadlayno maanica sharciga a ah markaynu ka hadlayno waa maanic sharciga ah. maanica sharciga a waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood midi wuxuu manciyaa ibtidaa alxukmi iyo wastimraarahu xukunkani inuu ibtide sameeyuu bilowdo xukun hadda bilaabanaya in la bilaabo maanicu wuu diidayaa hadduu xukunku soo socday oo maanicu uu soo dariyena istimraar inuu sameeyo uu xukunku sii jiro wuu diidayaa maanicu inuu ibtidaha iyo istimraarka labadaba uu manciyo way dhacdaa waa radaaca oo nuugmadaa ah, nuugmada qodobka radaacihi waa maanic wuxuu kaa manciyayaa gabadh gayaankaaga ahayd ood guursan kari lahayd haddii hooyadeed caanaheega aad cabto oo dee intii radaaca loo shardiyayey qiyaafihii la odhan jiray intaas oo jeer waa inuu nuugaa hadduu qofkaasi gabadhan hooyadeed caanaheegii uu cabbo gabadhii maxay isla noqdeen walaalay noqdeen kol hadday walaala noqdeen oo gabadhan ay walaashii noqotay isku naas jaqeen dee ibtidaau nikaax lagama yaabo ma guursan kartid haddii lagu yidhaa waa laguu meheriyeyna wax ansaxaya oo ka jiraa meherba ma qabanayo waa dad walaalo ah waa dad walaalo ah oo waa isku naas ayay jaqeen waa walaalo dadkaasi ibtidihii wuu manciyey radaacu istimraarkana wuu manciyaayo gabadhan aada qabto ee xaaskaaga ah haddaad sodohdaa caanaheegii dee adigoo nin weyna aada qaadato oo intii loogu talagalay aada cabto ama lagu soo lisaama adnaaskada ka jaqdide haddaad sodo hadday dhacdo waxa weeye istimraarkii reerkaasi ma sii jirayo waa la walaaloobay walaalaa la noqdaye iska jira ya way jirtaa shardigaasi culimada qaar baa laakiin sidan ku tegey waxaa jira culimada qaarkood waxay yidhaahdeen war qofka weyn haba yaraatee looma eegayo oo waa qolada qabta shaahaba waa lagu cadaysan karaa waxay yidhahdeen mushkilad ma laho haddaad qof weyn tahay bay yidhaahdeen dee islaanta caanaheega shaahabaad ku cadaysani haddaad xataa taada haddaad shaaha ku cadaysato ay iyagu qabaan shaaha taada haddaad xaaskaaga hadday shaaha kuugu cadayso caanaheega mushkilad ma leh xukunkaasi waxaynu qaadanay waa xukunka odhanaya ibtidaau lxukmi iyo istimraarkiisa labadaba meesha wuu ka saarayaa waxaa jira haddaba qodob labaad oo maanicu isna uu yeelanayo qodobka labaad waxa weeye ibtidaha uunbuu manciyaaye dawaamka ma manciyo waa sida ciddada oo kale ciddada oo kale gabadh ciddo tirsanaysa ciddo tirsigani waa shay maanica oo in gabadhaa la meheriye manciyaya gabadh ciddadii ku jirta miyaa nin kale loo meherin karaa ciddadani waa maanic kolkaa waxay manciyeysaa ibtidihii laakiin dawaamka ma mancido ninkii ay ka tirsanaysay dee waa loo celin karaa wax mushkilada oo ay leedahay ma jiro ninkii ay ka ciddo tirsanaysay haddayna dee baa'ine ahayn maanica qaarna waxaa lagu tilmaamaa inuu manciyayo dawaamka laakiin ibtidaha una manciyeynin waa maanic dawaamka uun manciyayo inuu shaygu joogto ahaado laakiin ma manciyayo ibtidihii maalan addoon muslima ayuu nin gaalihi doonayaa inuu qaatu yeesho waxaa la og yahay ilaahay nin gaala ah awood uma siinin qof muslima inuu ku tagrifalo ama uu ku maamulo kol hadduu qofku gaal yahay muslimka awood looma siinin uu ku maamulo haddaba qofka kufrigaa ku jira ninkaa kaafirka ah, kufrigiisu waa maanic muslim inuu yeesho uu adoonsado diidayo weeyi wuxuu diidayaa dawaamka ee ibtidaha ma diidayo waxaa laga yaabaa inuu qofku isagoo gaal ah adoonkan uu soo iibsado oo ibtidihii ma diidayo laakiin inuu sii addoonsadaan laga yeelaynin waxaa dhici karta inuu ku dul xoroobayo waxaa dhici karta maxaanku idhaha in lagu qasbo oo la yidhahdo xore waxyaabo kale dawaamku buu diidayaa laakiin ibtidaha ma diidaya maanicaasi waa kufriga maaliga adoonkuna una kaafir ahayne muslim uu yahay waxaynu qaadanay maanica markaynu ka hadlaynay walmaanicu maanicu wasfun waa wasfi wujuudiyun wujuudiya daahirun oo daahiroo muuqda mundabitun mundabit oo dabdismaya mucarifun oo kuu tacriifinaya naqiidan alxukmi xukunka ka naqiidka u ah kalqatli waa qatligii iyo diliddii fi lirhi dhaxalka dhexdiisa in sha allahu tacaala cashirkeeni intaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam